بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii ayaanu ku jirnaa jawaahiru lbuqaar baabu fakaaki alasiir asiirka fakintiisa baabkeedii waaye asiirku waa qofka kafaalka ah wa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaal abi muuse wuxuu yidhi ilaahay ha ka raadi noqdee qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama naxariis ilaahay iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee fuku fuk fakiya oo sii daaya alcaan midka qafaalka ah al asiir waaye oo muslimiinta ka mid ah min bayti almaal ka fakiya oo markaa ka xoreeya wa atcimu aljaa'ica jaa'icaaye mid ka baahanna quudiya ayuu yidhi midka jaa'iga ah ahna quudiya oo fardu kifaayihiisa siiya asagana wacuudu lmariida ka jiranna booqda midka mariidka ah ee xanuunsan baabu lghuluuli qiyaamadii baabkeedii waayo iyo wa qowli illaahi tacaala waman yaqlub qofkii wax khiyaana ya'ti wuu la imaanayaa bimaa halla wixii uu dhagray ee uu qiyaanay buu la imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaama alnabiyu nebigaa istaagay sala allahu calayhi wasalam fadakara alguluula guluulka ayuu markaa ka sheekeeyey inta badan guluulka waa khiyaanada lagu sameeyo khaniimada ayaa markaa loola jeedaa facadamahu wacadama amrahu waa uu weyneeyey amarkiisana wuu weyneeyey wax aad iyo aad u weyn inay tahay ayuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa ulfayanna laa udfiyanna yaan la kulmin axadukum axadkiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo calaa raqabatihi ayaday qoortiisu saaran tahay shaatu ri lahaa leh fuqaa'un qaylo fuqaaga waa codka rida baacda oo kale taabaa markaa loola jeedaa reer baadiyahay dadka xoolaha dhaqda xoolaha mid kasta magac bay u yaqaanaan codkeeda mid kasta codkiisa magac bay u yaqaanaan reer magaalkoo kale ma aha geel nin ahuu ku leeyahay iyo lo' naag ah laakiin e, e, e, dadka xoolaha dhaqdaa waa dad cajaa'ib badan reer magaalku aad iyo aad <coughs> ayaa reer magaal layska leeyahay maee waxay kala ogyihiin ma laha ma aragta nin yar dameer nin ah marka xaaladahaasoo dhan ayaa markaa la tilmaamaya calaa raqabatihi shaatun ay tahay laha fuqaa'un qaylinaysa calaa raqabatihi qoortiisa ayadoo farasun lahu faras uu leeyahay faras uu yahay faraskaasoo xamxamatun xamxamaynaya sawdka faraskaa markaa la yidhaahdaayo <coughs> mar allaala marka waa codaynahayo amase waa marka la dalbayo calafkiisa suhaylkuu ka hooseeyaa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rasuul allah kifnii ii gargaar naartaa loo wada faras uu dhacaa qoorta u saaran oo ku qaylinaya ri uu dhacay baa qoorta u saaran uu xoogay ama qiyaanay uu qaylinaayo kolkaasuu ii leeyahay yaa rasuula allah akifnii wax ii qaboo ii gargaar oo fa aquulu lahu aniguna aan u dhaho laa amliku laka min allaahi shay-an wax aan kuu tari kara ma laha waxba ma kuu qaban karo waayo qad ablaqtuka waan ku soo gaarsiiyey kuwa qoortoodu ay sidaa saaran tahay wa calaa raqabatihi haddana mid qoortiisa baciirun rati uu saaran yahay yaanan la kulmin lahu ruqaa'un qaylinaya asagana waa codka geelka yaquul i odhanaya yaa rasuula allah aqifnii rasuulkii allow ii gargaar oo fa aquul aniguna aan leeyahay laa amliku laka waxba ma kuu tari kari adiga shay-an waxba wax maqfiro ah iyo dembi dhaafa ma kuu samayn karo waayo sajdiga qaayadeeda waaye rasuulku waa saaxibu shafaaca oo dembiyaalka xaggooda laakiin qiyaamada aad bay u dhib badan tahay fa aquulu laa amliku laka shay-an waayo qad ablaqtuka waan ku soo gaarsiiyey horaan ilaahay xaggiisa kaaga soo gaarsiiyey qiyaamadu inay xun tahay wa calaa raqabatihi iyo mid qoortiisu ay saaran tahay saamitun saamid saamidka waxaa la yidhaahdaa waa dahab ama fido qalin baa saaran qalin buu xaday dahab buu xaday fayaquulu odhanaya yaa rasuul allah aqifnii fa aquulu anna aan u leeyahay laa amliku laka shay-an waxba ma kuu tari kari qad ablaqtuka waan ku soo gaarsiiyey ow amase calaa raqabatihi raqabadiisu ay saaran tahay ruqaacun waa go riqaaca waxaa loola jeedaa waa labis labis markay dabayshu timaado way dhaqdhaqaaqaysaa oo takhfiqu ay dabayshu dhaqdhaqaajinayso waa malaabis oo inta ay garaacantay dabayshu e, e, ay ku qaylisay e, dabayshu intay ku kacday intaa kadib dhaqdhaqaaqaysay dabayshu dhaqdhaqaajinayso oo fa yaquulu i odhanaya yaa rasuul allah aqifnii rasuulkii allow ii gargaar oo fa aquul aniguna aan idhaahda laa amliku laka shay-an qad ablaqtuka waan ku soo gaarsiiyey baabu alkhums khumuskii ayuu baab u yahay linawaa'ibi اnnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam nawaa'ibtiisii danihiisa wax looga qabto walmasaakiin iyo waifaaru ahli sufati dowrid loo dooro ahlu sufiya waalaaraamili garoobadaba xoolaha khaniimada khumus baa laga bixinayaa waclamuu ana maa hanimtum faana lilahi khumusahu walilrasuuli walidi lqurba waa nawaa'ibta nebiga masaakiinta intaabaa markaa wax laga siin wa can cali radia allaahu canhu anna faadimata calayha asalaam faadimo korkeeda nabadgelye ha ahaatee ishtakad waxay uga dacbootay u sheegatay maa talqaa waxay kala kulantay min alraxaa shiidka shiidka ay shiidaysa waxyaabaha ay kala kulantay iyo mimaa kii tadxanu ay shiidayso ayaa mtaqaanaa ay kala kulantay wixii xanuun iyo gacmo barar ah yay ka dacwootay sheegatay kii baa xanuunjiyey fabalaqahaa faadima waxaa soo gaaray anna rasuul allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam utiya in loola yimid oo loo keenay bisabyin qafaal qafaal ayaa markaa nebiga loo keenay waa cabiid iyo addoomooyin fadakarad utiya bisabyin fa faatathu way u timid tasalahu tas'aluhu ayadoo weydiisanaysaa khaadiman shaqaale ayadoo khaadim markaa weydiisanaysaa ayay mataqaanaa u timid rasuulka sal allah calayh wasalam falam tuwaafiqhu mana aysan helin ma aysan waafaqin oo rasuulka guriga kama aysan helin fadakarad waxay u sheegtay licaa'isha eedadeed caa'isha radia allaahu canha fajaaءa الnabiyu nebigaa yimid sala اllahu calayhi wasalam fadakarad way u sheegtay daalika arrintaana caaisha lahu rasuulkay u sheegtay fa ataanaa wuu noo yimid bay tidhi isla markii fariinteennii la gaarsiiyey rasuulku wuu noo yimid waqad dakhalnaa annagoo galnay madaajicanaa makaanu jiifkeena ayada iyo caliba way seexdeen fadahabnaa waxaan aadnay fadahabnaa waan baxnay linaquuma saan u istaagno macnaha mar allaala markii anagoo jiifna uu nagu soo galay waan kacnay bay tidhi fa qaala rasuulkuna wuxuu noo yidhi calaa makaanikumaa meeshiina ahaada calaa makaanikumaa alzamaa laasima oo jooga meeshiina waxba ha kicina xataa wajadtu ilaa aan helay bay tidhi barda qadamayhi labadiisa dandood qabowgooda calaa sadri laabtayda intuu dhexdooda fadhiistuu lugaha ku fidsaday markaasaa xabadkeeda waxaa gaaray nebiga lugihiisa qabowga gumdihiisa yaa laabtayda ka helay bay tidhi fa qaala markaasuu noo yidhi alaa adullukumaa ma idin tusiyaa miyaanan idin tusaynin calaa khayrin wax ka khayr badan mimaa sa'altumaani waxaad i weyddiisateen oo khaadim ah idaa akhadtuma idaa akhadtumaa haddii aad qaadataan madaajicakumaa makaanu jiifkiina waa mar allaala marka makaanu jiifkiina aad aadaan oo aad rabtaan habeenkii inaad seexataan fakabbiraa ilaahay weyneeya arbacan waalaaiina soddon iyo afar mar waxmadaa ilaahay ku mahadaya alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wasabixa tasbiixsadoo subxaana allah iraahda alaaan waalaaiina fa inna daalika kaasi khayru lakumaa wuxuu idinkaga khayr badan yahay mimaa sa'altumaahu waxaad i weyddiisateen wixii aad i weyddiisateen oo in cajiinka laydiin shiido iyo in wax laydiin sameeyo iyo kaasaa idinkaga fiican wa can mucaawiyata bin abi sufyaan radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalame man yurid illaahu qofkuu ilaahay la doono bihi qofkaasi khayran khayr yufaqihu fi ddiin diinkuu fahamsiiyaa wallaahu ilaahayna almucti waa midka wax bixiya fahmada ilaahay baa bixiya waana aniguna alqaasimu qaybiyaan ahay waxyiga waan idinku kor akhrinayaa si isku mid ahaan idinku akhrinayaa ilaahay baa fahmada iyo fiqiga bixiya qof baa wax badan fahmaaya qofbaa wax yar fahmaaya walaa tasaalu ka zuuli mayse haadihi alummatu ummaddan ee tan ah daahiriina daahiriin inay yihiin kuwii guulaysanaya ka adkaamayo ka muuqanaya calaa man khaalafahum qofkii khilaafa xataa ya'tiya ilaa uu yimaado amruullaahi ilaahay amarkiisa wahum daahiruuna ayagoo guulaystay ayagoo daahiriin ahoo markaa kor noqday baabu wuxuu baab u yahay cataa'uhu siismadiisa nebiga sala allahu calayhi wasalama min alkhumsi khumuska uu ka siiyey lilmu'allafati quluubihim kuwa quluubtooda la soo dumahayo iyo wakayrihim kayrkoodaba can anas ibni maalikin radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshi mid socda maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam wa calayh nebiga korkiisana waxaa ahaaday burdun go rasuulka burdi ayuu markaa watay waa go najaraani ah najraani baa loo nisbeeyeyo waddankaa ayaa lagu nisbeeyey burdigana waa nooc dharka ka mid ah najraani oo yaman ah baa markaa loo nisbeeyey haliidualxaashiyati diriftiisuna adag tahay durufta iyo geesahow ka adkaa fa adarakahu waxaa haleelay nebiga oo ka hor yimid acaraabiyu nin herbaadiye ah nin acraabi ah ayaa nebiga haleelay fajabadahu wuu ku jiiday go'i saasuu ugu soo jiiday si uu ku ceejinayo kale jadbatan jiiditaan shadiidatan oo daran xataa nadartu ilaa aan fiiriyey ilaa safxati caatiqi alnebiy nebiga qoortiisa dhinaceeda sala allahu calayhi wasalam qad afarat bihi oo ay raabaysay macnaha barar baa ka soo muuqday xaashiyata ridaa'i go-a daraftiisa waana min shiddati jalbatihi jiiditaanka uu ku jiray darnaanteeda uma kadib qaala wuxuu yidhi murlii ii amar min maali illaahi ilaahay maalkiisa alladii cindaka agtaada ahaaday hooyada io aabbaha ma laheen wax iga amar buu yidhi failtafata ilayhi nebigu wa uu milicsado wuu fiiriyey fadaxika wa uu ku qoslay uma amara lahu bicataa'in siismuu haddana amray cataa ayuu markaa amray in wax laga siiyo xoolihii meesha markaa yiimay waa xilmiga iyo dulqaadka nebi muxamed can muxamed ibni jubayr bin mutcim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi akhbaranii abii aabbahay baa wuxuu ii sheegay annahu asagu baynaa waqti huwa asagoo maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa la socdaa wanacahu macahu nebiga micigiisana annaasu dad ay yihiin muqbilan ka soo qaabilay oo ka yimid min qaswati xunayn calaqad inay qabsatay oo ay ku dhegtay rasuulkii ilaahay al acraabu herbaadiyaashii yas'aluunahu ayagoo xoolo weydiisanaya xab tandaruuhu ilaa ay u dhibaatogeliyeen rasuulka ilaa samratin geed quraceed fakhatafad way daftay oo waxay ku dhegtay geedkii ridaa'ahu go'iisii waqafa waa istaagay rasuulkii alla sala allahu calayhi waaalih wasalam faqaala wuxuu yidhi actuunii isiiya ridaa'ii go'eyga war go'eyga ii soo qabtee isiiya falow kaana hadduu ahaan lahaa cadadu haadihi alcudaati geedahan quraca ah wax la mid ah tiradooda nacaman oo geel ah laqasamtuhu waan qaybin lahaa baynakum dhexdiini waan idinku dhex qaybin lahaa buu yidhi baynakum dhexdiina uma intaa kadibna laa tajiduunii imaadan hesheen oo ima heli lahayn bakhiilan inaan bakhayl ahay walaa kaduuban iyo beenlow walaa jabaanan iyo fulay intaba fulayna ma ihi beelowna ma ihi bakhiilna markaa ma ihiye go'ayguuna isiiya baabu almunaafasatu fi ddunya adduunka oo loo tartamo ayuu baab u yahay iyo wa akhdu aljizyati canshuurka qaadid min alyahuud waalnasaara iyo waalmajuus intaba in laga qaado ayagaasa maanta naga qaada dullinimadeena can cumar bni cawf alansaari ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam bacaa wuxuu diray abaa cubaydat bni اljaraax ila albaxrayn buu u diray baxrayn inuu ka soo qaado canshuurtii iyo jisyadii lagu lahaa baxrayn ayuu u diray ya'tii suu ugala yimaaduu uga soo qaada bijisyatiha canshuurteedii canshuurta ku waajibtay in oo lagu yeeshay bal inuu ka keeno wa kaana rasuulu ullahi rasuulkii allana wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalama huwa asaga saalixu mid kula soo heshiiyey ahlalbaxrayn baxrayn ehelkeeda inay jisye markaa bixiyaan wa umara calayhim wuxuu madax uga dhigay alcalaa ibni xadramiy ninka lagu magacaabo ninkaasi ayuu meesha barasaaf iyo madax uga dhigay fa samicat alansaaru ansaar waxay maqadeen oy soo maqleen biquduumi abi cubaydata abuu cubayda la soo gelitaankiisii magaalada uu la soo galay bimaalin xoolo oo min albaxrayni baxrayn laga keenay fawaafat waxay la soo waafaqeen way soo buuxiyeen salaata subxi salaaddii subxeed hal qof oo maalintaa soo baahay ma jirin maca annabiyi nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam ayay la soo waafaqeene way la soo kowsadeen falammaa goortii sallaa uu tujiyey bihim ayaga alfajara salaaddii subxeedna insarafa wuu ka baxay nebiga salaaddii fatacarabuu way u soo banbaxeen lahu asaga qof kasta nebiga hortiisuu soo fadhiistay si wax loo siiyo fatabasama wuu qoslayo wuu dhoolo caddeeyey rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam xiina ra'aahum markii uu arkay markuu arkay say u buuxaanay u soo buux dhaafiyeen nebigana ay u soo hor fadhiisteen wuu dhoolo caddeeyey rasuulka wa qaala wuxuuna yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa qad samictum inaad soo maqasheen canna abaa cubaydata qad jaa'a inuu keenay bishayin shay xoolo ah qaaluu waxay dhaheen ajal yaa rasuul allah nacam yaa rasuul allah aa rasuulkii allah tii baanu soo maqalnay dhaheen ajal yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi fa abshiruu bishaaraysta oo wa aamminuu yididiilsada qof kasta wax qalbiga ha gashto maa yasurukum weliba wax idin farxad geliyaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lal faqra faqrigu ma aha akhshaa midaan idinkaga cabsi badanahay calaykum korkiina fakhri ma idinkaga cabsanooyi buu dhahay nebiga lalfaqra faqra faqrigu ma aha akhshaa midaan baqahay calaykum korkiina walaakin akhshaa laakiin waxaan idinkaga cabsi qabaa calaykum korkiina an tuqsada in la fidiyo calaykum korkiina addunyaa adduunka hantida meel aad kala dhigdhigtaan inaad weysaan kamaa busiqad sidii loogu fidiyey calaa man kaana qablakum dadkii idinka horeeyey oo kale oo fatanaafasuuhaa aad u tartantaan kamaa tanaafasuuhaa say ugu tartameen oo kale oo wayuhlikukum laydinku halaago intaa ka bacdi laydinku halaagood ku halaagsantaan kamaa ahlaktuhum sidii loogu halaagay oo kale ahlakathum baabu maa yuxdaru min alcadari waxyaabaha qofka looga digahayo oo ballanfurka ama khiyaanada ah iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wain yuriiduu haddii ay doonaan an yakhdacuuka inay ku qiyaanaan fa ina xasbaka allah ilaahay yaa kaafigaaga ah waayo huwa ilaahay alladii waa macbuudkii ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa wa bilmu'miniinna kugu xoojiyey waa mu'miniintii reer madiine huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina mu'miniintana ku xoojiyey nasrigii nasrigiina waa dhihi kartaa ama ilaahay waa allaha nasrigiisa kugu ayidoo kugu taageeray mu'miniintana kugu xoojiyo madiina kugu soo dhoweeyey allafa ilaahay wuu isku soo dumay bayna quluubihim quluubtooda can cawf bin maalik radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiy nebigaanu imid sala allahu calayhi wasalam fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka wa huwa asagoo fii qubbatin ku jira teendho oo min adamin maqaar ka samaysan fa qaala wuxuu yidhi acadu acdud buu yidhi sittan lix tirso bayna yaday saaca saacadda horteeda saacaddani waa saacaddii qiyaamaa loola jeeda saacadda qiyaamo horteeda lix waxyaabood oo duhuur ahoo imaanaya oo calaamaadkeeda markaa ka mid ah umma kadibna uma intaa kadib fatxa bayt almaqdis umma mowtaan laba mawto macnaha uma intaa kadibna mawtaan uma mawataan geeri geeriyo dhimasho ya'khudu fiikum idin qabanaysa dhexdiina ka qusaasi alghanami qusaaska ariga oo kale waa cudur dawaabta ku dhaca sankuu biyo dhiig ka soo daynayaa si mufaaja'a ah isla markiina xoolihii way dhimanayaan xoolihii markaa way dhimanayaan daacuunkaa suuragal ah in markaa loola jeedo ka qusaasi alghanami ariga cudurka ku dhaca oo kale sanka intuu wax ka soo daayuu istaaga ka dhacaya umma intaa kadibna istifaadat ilmaal shubitaanka maalka macnaha maalkiibaa badanaaya taana way dhacday baa la yidhi oo khilaafadii cusmaan ibni cafaan iyo futuuxaadkii waaweynaa ee markaa ka dambeeyey waa istifaada fushubmitaan almaali uu shubmo xataa yucda arajul ilaa in ninka la siiya mi'ata diinaar boqol diinaar fayadallu uu ahaanaya saaqiba mid caraysan boqol diinaar baa inta la siiyo yuu leeya waxaan xagga geynaya maanta camigaa toban kun oo dolar aad siiso uu kugu soo daadin liibiya imagiisa ku leeyahay intuu kugu soo qubo maynaha fayadallu saakhitan uma intaa ka bacdi fitna fitnada imaanaysa laa yabqa aan baaqi harayn baaqi aan ahaanaynin baytun guri oo min alcarabi carabta ka mid ah ilaa dakhalathu ilaa inay gasho ma guri kasta oo carab ah way gelaysaa waxaa ugu horeeya fitnada waa dilkii cifmaan radia allaahu canhu waa dilkii cifmaan radia allaahu canhu ilaa dakhalatu ay gasho mowta ayaa haddana e, mowta uma hudna waxaa imaanaysa geeri ee kadibna hudna hudnadu waa heshiis oo waxaa loola jeedaa sulxi calaa tarki alqitaal dagaalkaa la joojinaya oo ballan hudni ah baa la gelagelaya takuunu waxay ahaanaysaa baynakum idinka iyo wa bayna bani alasfari nimankii reer bani asfar ahaa ah, waa ruume idinka iyo ruum baa markaa hudno iyo heshiis idin dhex maraya dagaalka joojintiisa ah fayaqduruuna way ballan furahayaan faya'tuunakum waxay idinla imaanayaan taxta amaaniina haaya taxta amaaniina gaayatan siddeetan gaayadood hoostooda gaaya macnaha waa raaya siddeetan calan hoostood taxta kulli raayat gaayatin raayo iyo calan walba hoostiisana itnaa cashara alfan laba iyo toban kun baa ahaaday laba-iyo toban kun ayaa markaa ahaatayoo saa markaa ah markaas laba-iyo tobankaa kun jumlada waxay noqonaysaa tisca mi'a alfin sagaal boqol oo kun wa sittuuna alf rajulan iyo lixdan oo nin saasay markaa isku noqonayaan bacdana siddeetan khaayo ama calan ah halkii calan raayadiisa hoosteedana ay tahay laba-iyo toban kun oo markaa ciidan ah baabu ifmu lghaadiri ninka ballanfuraha ah dembigiisa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya likulli haadirin haadir dhammaantii khiyaano badna dhammaantii iyo midka ballanta furaa liwaa'un calan baa ahaaday calan baa loo taagayaa yunsabu waa loo surayaa biqadaratihi inta ay balafurkiisu la ekeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo in allaala inta adduunku ballanfurkiisu ahaa waa calaamadaha lagu yaqaano qofka ballanfurkaa maalinta qiyaamo ilaan dunuubtii dembiyadu way kala duduwan yihiin nin kastana suu dembigiisuaba astaan lagu soo bixinayaa qofka ribada cuna wuxuu ka soo baxayaa qabriga asagoo dhacdhacaya ma soo istaagayo ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas midka shaytaanka waada uu ku taabtay oo kale asagoo ah ninka ballanta fura calankan baa loo taagayaa ninka inta laba neeg guursado u kala exda qodqod iyo dhinacinacasoo u socduu imaanayaa baabu bad'i alkhalqi khalqiga bilowgiisuu baab u yahay can cimraan bin xusayn radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala alnabiy nebigaan u soo galay sala allahu calayh wasalam wacaqaltu waxaan dabray naaqatii hashaydii wacaqaltu waan jilib xihay oo waa dabray naaqatii hashayda bilbaabi albaabkan ku soo xihay faataahu naasu dad baa u yimid oo min bani tamiim reer bani tamiim ah faqaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulka wafdigaa wuxuu ku yidhi aqabaluu qaabila albushraa bishaarada yaa bani tamiim reer bani tamiimay reer bani tamiimay qalqaata bishaarada janno ayaan idinkugu bishaaray diinka fahme oo diinka qaata saad janno u heshaan qaaluu waxay dhaheen qad bashartanaa waad noo bishaaraysay fa actinaa nasiiba baraa noo saar marrateen laba jeer bay dhaheen waad noo bishaaraysay ee nasiiban maal nasiibay dheen xoolo nasiib uma kabacdi dakhala calayhi naasun dad baa u soo galay oo min ahli ilyamani reer yaman ah faqaala wuxuu ku yidhi nebiga aqbalu hoy aqbala oo diintan qaata macnaha qaata oo qaabila buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam albushraa bishaarada yaa ahla alyaman yeman ehelkeediye id wakhti lam yaqbalhaa ay diideen ay aqbali waayeen banuu tamiim faqaaluu waxay dhaheen qad qabalnaa waan aqbalnay yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay qaaluu waxay dhaheen waxay dhaheen ji'naaka waan kuu nimid nas'aluka annagoo ku weydiinayno can haada alamar amarkan ee kan ah waxaan u nimidba islaamnimada iyo diinta inaan ku weydiino fa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi kaana allaahu kaana allah wuu yidhi fi lwal munfarid mutawaxid ilaahay wuu ahaa walam yakun shay-an hayruhu shay qayrkiis ahna ma jirin wa kaana carshuhu carshigiisuna cala almaa'i biyo korkiisa ayuu ahaa wa kataba wuxuu ku qoray fi dikri kitaabka dikrigee looxu maxfuudka ah kulla shayin wax walba wa khalaqa asamaawaati samaawaadka ayuu abuuray ilaahay iyo waalardi arladana wuu abuuray oo ilaahay saa u ahaa subxaana wa tacaala samaawaadkii arladana asagaa abuuray wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi lammaa qada allaahu ilaahay markuu qalquu dhammeeyuu xugmiyey alkhalqa khalqigii kataba wuxuu ku qoray fii kitaabihi kitaabkiisa fahwa kitaabkaasoo cindahu agtiisa ahaaday fowqa alcarshi carshiga korkiisa ah ina raxmatii naxariistayda halabat qadabii caradayda way ka kor noqotay caradayda way ka adkaatoo naxariista alleh iyo qadabka alle naxariista ilaahay baa weyn subxaana wa tacaala baabu dikri almalaa'ika nu geli doonnaa hadduu rabbi idmo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam